bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin allaahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu maanta waxaan dhiganaynaa eh, almafcuulu lijlihi oo ah gabagabadii kitaabka hadday ugu badnaato casharkan iyo mid kale ayaa inoo haraya ciidanka alle ilaahay maadiis way asaar haddaan gabagabadii joogno goortii aan bilaabaynayna waxay ahayd ma fogeyn miyaysan ahayn way dhoweyd wixii layska joogteeyo oo joogto la ysaga wadaahay meel baa laga gaaraa sadar iyo subax bay yaa badan subaxa badan ah, maalin kasta hal sadar iska qaadato maalin kasta waa dhammaynaysaa keliya waxaa la rabaa in la joogteeyo waa fahamteen soomaa axabu lacmaali ila allaahi adwamuhaa wainqalla haba yaraadee inuu joogto yahay baa wanaagsan maanta marka joogtadaas baa kusoo gaarnay waxaan alla ka baryanaa inuu noo sii joogteeyo barashada diinta islaam oo wakhtigaan hayno aan u hurno oo in badan oo dhallinyaradeeni ka mid ah waxay iska dhaadhicisay oo ah inaysan wakhtiba hayn in alla barnaamijkaas ka furto waa mushkilo wey moogta adoo wakhtiga iska bannaan yahay haddaad dhaadhiciso wakhti ma hayo waa imtixaan qaran wey almafcuulu liajlihi ama almafcuulu lahu maxaa loola jeedaa qaala almusanifu raximahu llah wuxuu yidhi huwa almafcuul liajligu ismun weeye waa magaca mansuubun al mansuubu ee kordhigan alladii isimkaasoo yudkaru la xuso oo la sheego bayaanan cadayn uu caddaynayo darteed lisababi wuquuci lficli ficilku sababtuu u dhacay sababtuu ficilku u dhacay in la sheego isimka loo isticmaalo ayaa waxaa la yidhaahdaa almafcuul liajli yacni waa la istaagay waa loo istaagay jawaabtaa cidda bixinaysa maxaa loo yaqaanaa mafcuul liajli waa la fadhiistay waa loo fadhiistay mafcuul liajli baa sababta barnaamijka qaabilsan meesha ficilku ku dhacay yaa qaabilsanaa mafcuulu bihigii waqtigii ama makaankii ficilka dhexdiisa lagu dhex samaynaya yaa qaabilsanaa darfu makaankii darfu zamaankii ficilka in la adkeeyo ama nooca ficilka la sheego ama ficilka tiradiisa la sheego yaa qaabilsanaa mafcuul mutlaqi soo maah kani muxuu qaabilsan yahay kan wuxuu qaabilsan yahay inuu caddeeyo sababtii ficilka loo sameeyey warkaama ku dhaca tusaalewii qaama zaydun zayd ayaa kacay su'aal isweydii waay buu u kacay sabab ijlaalan licamrin inuu camar weyneeyo darteed ijlaalan waqasadtuka waan ku soo qasday adoo xaggaagaan soo aaday waan ii soo aaday ibtiqaa'a macruufig anoo wanaagaaga doonaya warkaa waa ku dhacay soo maa ma ku dhacay sharaxaan galaynaye almafcuulu liajli huwa alsmu almansuubu aladii waqaca bisababihi alficlu inta haddaan sheegayna wey faahfaahintaan galaynaayo wuxuu ku yidhi idaa qulta haddaad tidhaahdo qaama zaydun ijlaalan licamrin fa su'aalu ma aladii addaa ilaa qiyaami zayd horta zayd inuu kaco maxaa keenay su'aashaas takuunu aljawaabu jawaabtu waxay noqonaysaa alladii sababa qiyaama zayd zaydkii ciddiisa kii sababay huwa waxa weeye hee ijlaaluhu licamrin camr inuu weyneynayo darteed fa kelimatu ijlaal marka waa hiya sababu fii ficli meela socotaa qaama sababtii keentay wiya ijlaalku walidaa naquul waxaan leenahay ijlaalan mafcuulun liajlihi weeye warkaa ma ku dhacay waay shuruud buu leeyahay kow an yakuuna masderan masder waa inuu yah yacni masder see loo keeni jiray ficilka saddex jeer markii la sameeyo kan saddexaad qaama yaquumu qiyaaman waa masderkii waa inu horta masder yaha xagga ayuu kala mid noqda mafcuul mutlaqii soo maa kan muxuu kaga duwan yahay sabab buu sheegayaa labo an yataxida maca caamilihi waqti ficilka meesha yaal yaa asaguna isku waqti waa inay dhaceen waa faahfaahin doonnaay saddex an yataxida maca caamilihi filfaacil mafcuul mm, liajlihiga iyo ficilka meesha yaalna waa inay ka midaysan yihiin xagga cidda wax samaynaysa tusaale haday ataytu waan imi way u timi raqbatan doonis aan jeclahay fil cilmi aan jeclahay marka ugu horeysa raqbatan soo masdar ma ah raqiba yarqabu raqbatan kow shardigaa waa la buuxiye shardiga labaad cidda wax jeclaanaysa goortii ninkani jeceelnimadiisa oo wax jeclaanayo iyo imaanshuhu soo isku waqti maah haa ee ninkan markuu imaanayaba qalbiga muxuu ku hayaa jaceylkii hee cilmiguu qalbiga ku hayaa laakiinse tusaalahan bal fiiri qofka hadduu dhaho maxaa samaynaysa waa isdiyaarinayaa oo waa isku diyaarinaysaa biri inaan safro safarka biriya iyo isdiyaarintaada isku waqti miyaa kaasoo kale mafcuul liajli lama baahna waa in mafcuul liajlihigan iyo ficilkan hee isku waqti ay yihiin ninka markuu imaanayay ayuuba hee qalbigiisa maxaa ku jira jeceel ah inuu cilmiga jecel yahay arinka saddexaad waxaa weeye cidda wax jeclaanaysa iyo cidda imaanaysa hal qof ma wada tahay suwaada kala duwanya ataytu waa imi raqbatan jeceel aan jeclahay yaa wax jeclaanaya adiga yaa yimi yah adigaa yimi soo maah adigii baana yimi haye ka fura adigii baa yimi adigii ayaana wax ah, jeclaanayso aduu shaqada ma wada qaban waaya see loo ciraabayaa ataytu waa aamusan ataytu mabniyun calas tii yareed mabniyun calas liitisaalihi bitaa wa taa'u muttasil mabniyun calad fii maxalli rafcih tiireer bay noo qoran tahay soomaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha karaayayo tawaala arbaci mutaxarikaatin kalkalimatil raqbatan waa sababtii ficilka soomaan mafcuulun liajlihi mansuubun wa calaamatu nasbihi liannahu ismun Mhm. filcilmi fii alcilmi wa calaamatu jarrihi wakalannahu ismun qumtu ijlaalan lishaykhi qumtu waan kacay ijlaalan lishaykhi anoo sheekhaygii weyneynaya yacni taqdiirinaya darteed wuxuu ku leeyahay qumtu ficlu maadin calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin tilwaaxidati wataau damiirun muttasilun mabniyun cala adammi fii maxalli rafcih waay baa u kacda waay u kacda waay sabab ijlaalan mafcuulun liajlihi wa calaamatu nasbihi daahiratun fii akhir annahu ismun waaya ijlaalan soomaan lishaykhi allaamu shaykhii ismun majruurun bilaam wacalaamatu jarrihi kasratun muqadaratun calaa maa qabla yaa'i lmutakalim manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bixarakati lmunaasabati liana alyaa'a uktul shaykhii mudaaf wlyaau damiirun muttasilun mabniyun calas fii maxalli jari mudaafun ha aamusnaan waa inaad qur-aanka aayadda waxaa ka maqan soo maa yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almawti soo maa yajcaluuna waxay gelinayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim bay gelinayaan min asawaaciqi ii sheeg xanqarka xaggiisa markuu xanqar dhacayo dhagahay gashanayaan faraha su-aal baa la isweydiinayaa waay waay sabab way u gashanayaan way dhagaha u gufeynayaan xadara almawti xadara digtooni ay ka digtoon yihiin darteed geerida icraaba dhaqsada sida yajcaluuna ficilon hubuutun <laughs> liannahu min alafcaali wlwaawu cala sukuuni fii maxali rafci asaabicahum ba ku jirta mafcuulun calaamatu fatxatun daahiratun fiiha liannahu jamcu lmudakar saabxaye fii aadaani kasratun fii aakhirihi soo maahan liannahu jamcud udunun bay ahayd aadaan maxaa liannahu jamcud tagsiir aadaani aadaani mudaaf wlhaau damiirun muttasilun mabniyun calal fii maxalli jarri mudaafun him miimkana wlmiimu calaamatun lijamcid haye xadaara waatan meeshaarna waa sababta ficilka xadaara mafcuulun mina sowaan ka boodne min xarfu jar asawaaciqi ismun majruurun bimin wacaalaamatu jarrihi kasratun daahiratun fii aakhirihi liannahu jamcud saaciqatun hal xabi ahayd sawaaciq waa la badiyey jamcu tasiira soo maa haya xadara mafcuulun liajlihi mansuub wacaalaamatu nasbihi hatun daahiratun fii aakhirihi xadara isnoole dadnimo isku yeed xadar hee mudaaf almawti ilayhi majruurun wacalaamatu jarrihi kasratun daahiratun fiiha zurtu waan soo booqday axmed way u soo booqotay ibtiqaa'a albiri yacridu daalimu ninka daalimkaayg ah wuxuu ka jeensanayaa can ilxaqi buu ka jeensanayaa way buu uga jeensanayaa takaburan darteed iskibrin darteed yunawicu wuxuu nuucya ka dhigayaa u kala bedelayaa almucallimu wasaa'ilahu hababka wax udhig u kala bedelayaa waaybu u kala bedbedelayaa makhaafatal malaali asagoo ka cabsanaya inay seexdaan dada haddii halleen lagu wado tas isaga fadhiyo inqaala almusanif wuxuu yidhi haddaan iskaga wado barbaas seexanaya soaas maa qayb baa seexanaysa hadalkiiyo hal leen bay la qabsanayaan sidii huwahuwaydii hooyada u akhrin jirtay oo halka leenahayd ahayd saasa ku seexanaya waa loo mar codka kor loogu qaadaa mar hoos loogu dhigaa mar ayaga loo daayaa inay akhriyaan mar adugu aad akhridaa si marka ay hee marka macna muxuu saa u samaynayaa makhaafata baqdin uu ka baqaya darteed hee almalali mhm yukrimu lwlaadu caruurtu waxay karaameenayaan alwaalidayni labadii waalid bay karaameenayaan way u karaameenayaan adaa'an gudasho ay gudanayaan darteed lixaqihimaa xaqoodii waalidka xaqooda ma gudan kartaan dhadhoweeya ugu yaraan waa ina dhadhowaysaan kole lama gudan karaye ma ogtahay halkaa maxaa noogu dhaafa almafcuulu sababta ficilka qur-aanka akhri baddaasuu ka yahay badaasuu hee ka yahay waa inaad akhrisaa baabu lmafcuuli macahu kanna muxuu yahay xagga bar soo fiidi ficilkiibameeshan ficilmadaarka ficil baa laga hadlayaa ficilka meeshuu ku dhaco magaceed mafcuulun bihi meesha ficilka ku dhaco mafcuulun bihi ficilku kan adkeenaya magacii mafcuulun mutlaq ficilka kan noocyadiisa sheegaya magacii mafcuulun mutlaq ficilka kan tirada inta jeeroo ficilka la sameeye sheegaya kee weeye mafcuulun mutlaq meesha ficilku ka dhex dhacay ka sheegaya maxaa weeye darfu zamaankii iyo makaanki ficilkan shaygii dartii loo sameeyey kan sheegaya muxuu yahay mafcuulun liajlihi hadda waxaan al mafcuulu macahu kii ficilka markii la sameynaya meesha joogay waa inta macnaha meeshiya warkaa ma ku dhacay ficilka markii la samaynayey kii xaadirka ahaayo meesha joogay ayaa laga waramaya asagu ficilka kuma dhicin asagoo ficilka ma samayn oo ficilka asaga dhexdiisa lagama qaban oo ficilka ma adkaynayo ee maxaa weeye ficilka meeshuu ka dhacayay ayuu hee xaadir ku ahaa macnuha sidaas keliya huwa waxaa weeye alismu weeye almansuub ee la kordhigay alladii isimkaasoo yudkaru la xusayo libayaani man cid in la cadeeyo buu sheegaa cidaasoo ficila la sameeye macahu maciisa la jirankiisaa la sameeye alficlu asoo ficil kuma dhicin agtiisaa ficilka lagu sameey waana saa u fahamtaa warkaama ku dhacay tusaale jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimi waljeysha maca aljeysh macnuhu muxuu yahay markuu amiirku imaanayay jeeshku hee xaadir buu ahaa macnuhu waa sida haye istawalmaa'u biyihii ayaa sara kacay walkhashaba maca alkhashabi ushiila jirankeedii yacni ushu markay taagnayd tusaale ahaan fuusta biyaha baa soo qaadatayoo ul baa dhex istaajisayoo ishbay taagantay moogta biyihii baa ku dhurtay biyuhu maxay samaynayaan yaa biyuu korbaistaawalmaau biyuu korba u kaceen marka biyuu kor u kacay meeshayaa xaadir ahaa waalkhashaba ha macnuhu sida uushu meeshay taagnayd adoo cabiraya oo kale cabir oo kale inay noqotaa dhici karta warka ku dhacay soomaa tankiixta fiiriya haahe halkaa markuu intaa ku yidhi mashruuc yaroo cusub wuxuu yidhi wa khabaru kaana wa akhwaatiha kaanay khabar kaana khabarkeedii miyuu gudamsa u kordhignaa tarfacu lisma wa tansibul sida caadigaha maxay in lagu sheegay baabkan soo baabul mansuubad in lagu sheegay soo maa wasmu inna inna ismkeedana muxuu ahaa tansibu lisma wa tarfacul ayadana waa kordhiganso labadooso laba kordhig maahan sidaa saxdaa maxaa la rabay baabulmansuubaad markii la maraya in la sheego labadaasi faqad taqadama dikruhumaa horaan soo xusnay hayaa ku soo sheegteen fiil marfuucadda kusoo waran waan laga jari karin haddaa ismikii aana sheegtay dee kama jiro inaad raacisaa xaggaas marka kusoo dhaafna asagii waayahay wakadaalika sidaasoo kale waxaan soo sheegnay attawaabicuna waa ka soo waramanay faqad taqadamat hunaaka tawaabicdu maxay ahaayeen afar xabay ahaayeen waxyaabaha isimka raacaya ama fiilka maxay ahaayeen in la sifeeyo alsifatu ama annactu in la bedelo albadalu in la adkeeyo altawkiidu in wax lagu cadfo alcadfu afartaasba xarakada waxay ku raacayaan cidda ka horeysa hadduu godan yahay god hadduu kordhigan yahay kordhig hadduu hoos dhigan yahayna hoos dhig weeyaan markaa waa ku dhacay soomaa waaya almafcuulu macahu huwa waxa weeye alismu ismu weeye almansuubu la kordhigay alwaaqicu dhacayay bacdal waawi wow gadaashid dhacayay liyadulla suu kuu tusiyo cala almusaaxabati lajir bes lajir inuu ku tusiyo meesha inuu joogo xaadir ahaa tusaale idaa qulta haddaad tidhaahdo saara taalibu ardaygii ayaa socday washaarica jidka la jirankiisi jidka yacni ardaygu markuu soconayay jidku waa jiray soo maa ee arda waxaa ku soconaya tee macnuhu waa sida keliya <laughs> wax weyn dadku markay akhrinayaan baabkani wax weyn bay ka dhigaan naftaa kaga dhacda wax weyn ma tusaale hadday macnaa daalik anna taaliba ardaygu kaana yasiiru wuu soconaye wa shaaricuna kaana macahu dee wuula jooga dhinaciisuu ahaa iyo markaad soconaysad jidka miyuu dhammaanaya jidkaas kulama socdo tusaalaha kuxiga fiiri istawa almaa'u biihi ayaa saro kacay waalkhashaba ay macnaa waxa weeye irtafaca almaa'u biihi korbay u kaceen markay kor u kacayeenna markaytawajaho markay kor u kacayeenna wa kaana alkhashabu qoriguna wuxuu ahaa macal maa'i biyaha ayuu la jooga agtooda ama ku dhex jiray xiina irtifaaci ha u fahmin biyuhu inay qoriga kor u qaadayeen ha u fahmin hadday kor u qaadayeen meesha cadaf baa imaanayo biyihiina korukac bay samaynayaan qoriguna muxuu samaynayaa korukac marka cadaf weeye istawalmaa'u waalkhashabu baa la dhahayaa waa lasu cadfay laakiinse cadaf maahee biyuhu korukac samaynmaya asaguu taagan yahay ee yaa korukac samaynaya biyaha qorigu korukac ma samaynaya asagu warkaa waa ku dhacay soomaa e-, balfiirsaalaan istayqadtu waan soo kacay markaa soo kacasay maxaa xaadir ahaa wa tuluuca alfajri waagi soo bixidiis yacni markaan soo kacaya waagu wuu muuqday macnua sidaas macnu markaan soo kacaya hee wagu muuqday in hadda tuluuculfajriga iyo adigu soo kicid waagu inuu soo baxaahay ma hurdu ka soo kaca waagu ma wadaagi kartaan macnuhu marka muxuu yahay marka anigu soo kacayay iftiin baa jira wey macnuhu waaye siaay kaana tuluucu fajri tuluucilfajrigu wuxuu jiray maca tuluuci macahee istiiqaadi markaan soo kacayay wuu jiray asagu istayqadtu haye ficilu maadin فيما هو كل تيفو واسطقانا من على صون لتسالي بتاء الفاعل وتاء fii maxalli rafci wakaa istayqadtu alwaawu waawulmaciya wowdaaswaawulmaciya leedaa waaw yacni tilmaamaysa shaygan in maheshoogo wey waawulmaciya mac wey mac haye haye duluuca mafcuulun mafcuulun mudlaq maaha dee mafcuulun macahu meesha way khaldan tahay mafcuulun macahu waa soo qaban karta waxa khaldan mafcuulun macahu mansuubun wacalaamatu nasbihi ee duluuca mudaaf alfajri wacalaamatu jarihi kasratun daahiratun saw icraab wasala almusaafiru baa yimi goorta imaanaya maxaa jiray walghuruuba qoradhici baa jiray qorhadhicibaa soconaya markaa haye aqbala rashiidun baa yimi wa xisaanahu maca xisaanihi haahay siiruu socda wa ikhwaanakum haa waalihin la jirankooda mutaxidiina yaa ii sheegay macnaheeda mutaxidiina waa tahay maxay tahay mutaxidiina mutaxidiina xaal aad kuwa midaysan xaal weeye see maskiinsantihiina aye waad ka baran doontaa markii laynka la wado oo kitaabka dhigataan kitaabka lawada dhigataan kasadexadaa dhigataan waxbaa seekiisoo maaxayaan waxbaan iska soo kacay geelusoo habeenkii markiis habeenka dhan waxu raamsadaa geelu maa ma hadda habeenku wax cunay maya saa kuwa casharku waan kusoo maaxanaya xaal kitaabkan xogayruu ka dhigay kan kuxigaa zaa'id ku daraya kitaabka kuxigaa zaa'idkala kusii daraya saas u soconaysa baabu makhfuudaat alasmaa'i makhfuudaatasmaagii waayahay qaala almusanifu raximahullah halkaa maxaa noogu dhammaaday almansuubaat mansuubaat iisoo tiriya almafcuulu bihi almafcuulu lmutlaqu aarfu oo isku darde aarfu darfuadarfdarhaye alxaalu atamiizu alistihnaau baabulaa almunaadaa almafcuulu liajlihi almafcuulu macahu khabaru kaana ismu inna atawaabicu intaas waa masuubaad warkaa ku dhacay soo maa intaa qabade magaa horta waxa inaa magacyadiisa haysid nidaamkay ka mid tahay oo aad abaabulantahaybay ka mid tahay markii dhoo war noo sheeg inaad sidin karta maxay sheegaysaa nin abaabulan iyo gabar abaabulan inaad tahay iga qabo mafcuul bihi kale eh, muxuu ahaa iga qabo mulaq faacil maku jira maya kuma jirin faacilku caladuul maxaa tahay kharbaansan tahay sheikh iska maxaa inoo haray yaa soomaa baabulmakfuudaat baa inoo haray soo waayahay waa u aawadaynaa saaka waa la dhammaynayaa kitaabka baabu makhfuudaati alasmaa'i <laughs> sax maa maxaa yeelay hadda waxaan ku jirnaa daqiiqo ku jirna soomaahayn waan dhammaynaynaa birina cimriyadigaan bilaabaynaa waa la soconaya wati lagu luminayo insha alla wati iska lumin mayno baabu makhfuudaati alasmaa haye qaala almusanifu raximahu ullahu wuxuu yidhi baab dhan baa galnay shiikhu asaga sheegi doonaa ka soco almakhfuudaatu waxyaabaha wax hoos dhiga bal xagaa bal u fiirso alaahatu aqsaam wey hebel baa hoos dhigan markaa maqashid sababuhu u hoos dhigan yahay saddex midkood weeye maantaan baranaynaa mudaafi mudaaf ilehigii lagu wareeray kow makhfuudun bilxarfi mid xarafku hoos dhigan xarfujar baa ka hormarayo uu hoos dhigma makhfuudun bilidaafati mid in la tiiriye mudaaf buu ahaa mudaaf ilayh buu noqday taasuu ku hoos dhigmay iyo wa taabicun mid dabagalay lilmakhfuudi mid hoos dhigan rajuli oo hoos dhigan baa sifaysay caaqil baa ku sifaysay maxaa dhahaysaa rajulin caaqilin way u hoos dhigtay ee mid hoos dhigan buu dabagalay sifa u noqda fa ama almakfuudu bilxarfi kii xarafka lagu hoos dhigay fa huwa maa yukhfadu bimiin wa ilaa wacan wacala wafii waruba walba walkaaf wallaam wa bixuruufil maxaa u akhrin weydeen maxaa idinku dhacay wahiya alwaawu walbaau wataau wa biwaawi ruba taasuu soo siyaadiyey ruba waawgeedii rubaanu soo dhigana caadiya soomaan waawu rubana waa la mid walaylii kamawji mufaaciil hum miilwalaylin wowdaasi waruba laylin waa habeen badana kamawjilbaxri lamida kaasoo carqaasu duulahu daahiisi raariciyey yuu ku raariciyey calaya oo waay liyabtaliya bianwaaci lhumuum si igu imtixaamo murugyada noocyada kaldusu igu imtixaamo warkaa ku dhacay soo maa alaa ayuha leylu awiilu alanjali bisubxin wamal isbaaxu minka biamhali adabku wuxuu ku siinayaa kelimaad adabka ujeeda adabka loo barto maxay tahay markaad dhigatid cinwaanulxikam waa dhigatid laamiyat lward waa dhigatid laamiyat lcarab waa dhigatid baanat sucaad waa dhigatid laamiyat lcajam waa dhigatid mucallaqaadka waa dhigatid muqsuurat mundureed waa dhigatid almaqaamaat macnihidu muxuu yahay erayo soconayaata naxwadii waxay kaa daaweysaa hadalka inay kuu saxdo awilkuna muxuu kaa daaweynayaa xaraf adag ba inaadan arag bade kelmad arag ba arag kelmad kasta ka soo marta daliil baa u helaysaa daliil baa u haysa beed baa usoo tuuraysa or xadiiskaasuu yidhahaa beedkiinu wardi sidaasuu ahaa xaggay madxaysa ku jirtaa waa qaamuus adabku waa qaamuus meesha munjidka adab munjidka iisoo qabta ama qaamuus ma iisoo qabta adabka qaamuuskuu noqonaya galabtii baa la mariyaa maaqan dadku waa yaryihiin baa la ii sheegay waxay u yaryihiin garan waayaanu intiina haddaa galabti marstaan maxaa idinka dhimaya intaa dhigatay waa meesha intaan dhigan yaa adabka dhigtay yaan dhigan adab yaan dhigan gacanta taagbal yaan adab dhigan farabadooyin ka waran galabta galbihii baa la mariya sidaanoo kalea loo boobsiinayaa sida naxwada u wadnoo kale galbihii la wadaa inaad timaadaan waa shay waajib idinku ah ka faa'iidaysta jaanad cidda haysan ka hadlaya insha allah waayahay tan labaad wa amaa maa yukfadu bilidaafa kuwa idaafadaana fa naxwu qowlika ulaamu zaydin eeg ulaamu wa huwa calaa qismayn idaafadu waa laba qayboodo maa yuqadaru bilaami iyo wamaa yuqadaruwaan faahfaahin doonaa faladii yuqadaru bilaami naxwu hulaamu zayd waladii yuqadaru mina naxwu thawbu khazin wa baabu saajin wa khaatimu xadiid faahfaahinta fiiri kelmad ladiifa lagu dhiibaya lamaa goortii atama almusanifu uu dhammeeyey raximahullaah dikra almarfuucaati iyo walmansuubaati uu dhammeeyey jacala wuxuu ka dhigay jacala wuxuu ka dhigay huwa isagu almakhfuuda ti waaba kordhigi lahayd maxaa u hoos dhigtay waa jamcu lmu'ana jacala wuxuu ka dhigay almakhfuudaati aakhira alkitaab uu geeyey waay walacalahu waxaa dhici kartaa qad facala daalika inuu saa u sameeyey liyunabihaka suu kugu baraarujiyo calaa annahu wariyashaaniye yajibu inay khasab tahay an yatawaadaca anaxwiyu ninkii naxwo bartay inuu dhulka isdhigo tawaaduc la yimaado oo walaa yatakabara cala annaas dadkaisu su kibdin faacil mafcuul buu godaya waxaa balday suu yahay musankaana dusha ka marin haye bisababi maa tacallama wuxuu barta darteedu min abwaabi naxwiya rubama yashcuru aalibulcilmi inuu iska dareemo bacda shayin cinda itmaami hada kitaabkan yarkaa markuu dhammeeyo in wax iska dareemaa dhici karta marka inuu muslim dusha ka maro baa la diidayaa marka maxaa makhfuudaat waxaa weeye khafd waa meel hoosaysa macnuhe hoos isku dhig weeye muslimka dushaa ka korini waa fahamtay soomaa qasama almusanif raximah llah makhfuudaadka wuxuu u qeybiyey ilaa alaaati wa kulluhaa dhammaanteed qad darasnaahaa saabiqan kulli waa soo dhigan craabtan kulli waa kuwada jirtaa wa haadihi an mahfuudun bixarfi jarin mahfuudun bilidaafa taabicun kii horey kusoo galay waa iska xasaddex bogoy ayadoo dhan almahfuudu bixarfi jar horaan u dhiganayeen zaada almusanifu raximahullah wuxuu ku daray calaa maa darasnaa fii bidaya kitaab ku daray xarfayni wuu mundu iyo mudb laba xaraf ka dhiga tusaala la siinaya maa ra'aytuhu ma arkin mud yawmi lkhamiisi mud yawmi maxaa hoos dhigay mud ama mundu yawmi lkhamiisi tusaale soo loo cilaabaya maa xarfo sida ciraabta ra'aytu mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bita wataau damiirun muttasil mabniyun cala dami fii maxali rafci darabahu hadaas fii maxali nasbi weeye walhaau damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxali nasbi mafcuulun bihi mud xarfu yawmi ismun majruurun bimud ama mundu ka isticmaashaba yawmi mudaaf alkhamiisi majruur wacalaamatu jarihi taas waa hakaas almahfuudu bilidaafa idaafada tiirinta kii ku hoos dhigmay alidaafatu lahaa macnaani ama macnayaani laba macno ayay leedahay idaafadu idaafatun bimacna laami laamta xarfujarka ahayd su'aalanku weydiiya allaamusa xarfujar maayn macanihii aan kusoo soo dhigana maxaa ka mid ahaa laamta inay wax hoosdhig markii wax hoosdhig laga soo tago laam markaa adeegsanayno maxay noo faa'iideyn jirtay in wax hee in wax lahaanshaha soomaan macnihii lahaanshaha ahaa baa hadda idaafadan ku jirta meeshuu ku leeyahay bimacna laam macna waxa weeye bimacnaa macna laami laamta macnahee ay lahaydoo lahaanshaha ahaa bay idaafadan faa'iidaynaysaa tusaale haday ay macnaa laami ljaari oo macnaa laami maxaa weeye tamalluk in wax lahantiyo tusaale haday kitaabii waa kitaabkayga soo maahan lafdu kitaabii udiifa waxaa loo tiiriyey ilaya aniga waxay ka dhigantaa adoo yidhi haadaakani kitaabun waa kitaab oo lii aniga isma way ka dhigan tahay haadaa qalamun lamaaaamaalogana waxaan laleeyaha soomaahan sidaasoo kale ayaa idaafaduna faa'iidaynaysaa qaybsani haadaa kitaabii macnuhu muxuu yahay ay haadaa kitaabun lii anigu aan leeyahay wey bee la mid tahay macnuhu warabaa ku dhacay soomaahan idaafatu bimacnaa min haddeerna waxaa jirta idaafo labaadoo min macnaheedo min macnaheedu muxuu ahaa min maxayd faa'idayn jirtay macnihii ugu caansana muxuu ah qayb soomaan wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah macnihii haafka ahaa ba idaafooyinka qaarna faa'iideeyaan tanoo kale day ay macnaa xarfimin weyaan oo macnaa hada xarfi huwa tabciid tusaale haadaakani khaatamu xadiidin waa faraanti bir ah waxay ka dhigantay adoo yidhi lafdu khaatam udiifa ilaa xadiid baa loo tiiriyeyoo fa yakuunu wuxuu noqonayaa macnahu khaatamun min xadiidin adoo yidhi khaatamka fargashigani soo birtii qayb ka mida ma ah bacdi ka mida soo yaa haade marka bacdi mar hadday meesha timaado macna min sooma joogo haadaa khaatamu xadiid haadaakani khaatamu xadiid waa faraanti bir ah macnaha la midta adoo yidhi haadaa khaatamun min xadiidin waaya see loo ciraabay ciraabta was taqaanaade ciraabtani uun kaama baahna attaabicu lilmakhfuudi kii la hoos dhigay kii dabagalay darasnaa haada nawca min alidaafa waxaan ku soo dhiganay fii baabi tawaabic soomaanan soo dhigan faaladii yatbacu isman makhfuudan ism hoos dhigan wixii dabagalaa yajibu khafduhu asna in la hoos dhiga ayaa aha marartu waxaan soo maray birajulin kariimin liannahu taabicun wa nactun lirajul wa nactu lmakhfuudi mahfuudun wacalaamatu khafdihaye miaal ijtahid ku dadaal fii talabilcilmi naafici aan kala saarno meeshan laba hoosdhig baa ku jira hoosdhig ku yimaaday idaafa iyo hoosdhig ku yimaaday taabicnimo kii idaafada ku yimeeye meeye alcilmi idaafada dalab mudaaf alcilmi saasuu u hoos dhigmo asagu waa makhfuudun bilidaafa soomaan mid kale waxaa jira makhfuudun bitaabici ku hoos dhigan waa ka eh can naafico yee tilmaan ka bixinaysaa alcilmi tilmaantuna waa inay xarakada ku raacdaa cidda ay tilmaamayso soomaan alcilmi sooma hoos dhignaa ijtahid ficlu mrin mabniyun calas lأnnahu صaxiixun wafaaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu anta fii xarfu alabi tusaalahani saddexdii hoosdhiga tusaale u yahay fii hoosdhigasadalayu hoos dhigtay waa makfuudun bixarfi jer dalabi markii cilmi loo tiiriyana cilmiga hoos dhiganta waa makfuudun bilidaafa soo maaha can naaficina waa la hoos dhigayo waa makfuudun bitaabici kii hoosita hoos dhigan soo saddexdama keenin haye fii xarfu jar dalabi ismun majruurun bifii wa calaamatu jarrihi kasratun daa'iratun fii aakhirihi liannahu dalabi طلب مضاف العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه النافع صفة للعلم وصفة المجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره kitaabku halkaas ayuu noogu dhammaystirmay <clears throat> wuxuuna inoo dhammaaday kitaabkani akhrintiisii koowaad maantay oo ah kowda muxaram soo maa kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada waxaan la kowsanay bilowgii sanadkii cusba hijriyada kuna beegan sagaalkii bishii sideedaad laba kun iyo labaatan iyo koob sagaal wey saaka xaga khaldan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cilmiga waddadiisa noo fududeediyo waddada cilmiga nagu hanuuniyo waddada cilmiga uu nagu jiheeyo waxaan alla ka baryaynaa dadku saddex xeer bay maraan yaa qof soo diyaargaroobay waa koow qof shaqadii bilaabay waa labo iyo qof shaqadii dhammeeyey alla horta waxaan ka baryaynaa cilmiga barashadiisa inuu noo diyaargareeyo inuu waddadii cilmigana nagu hago cilmigana meel wanaagsan naga gaarsiiyo intaasba horta alla baan ka baryaynaa waxaan alla ka baryaynaa cilmiga aan baranayno kuwo ku intifaaca oo naar kaga badbaada inuu naga dhigo waxaa alla ka baryaynaa cilmiga aan baranayno inuu naga dhigo khaalisan liwajhihi mid asaga dartiis loo baranayo raggii hore waxay dhihi jireen cilmigii baynu barannay oo cid kaleynu u baranay oo fa aba alcilmu ilaa lilaah cilmigu wuu diiday cidka in loo barto anugu cilmi haddaan ahay ilaahay baan aqaanaa buu ilaahay dartii mii baranaysa sii baran maysid shiikh ku noqotidiiyo inaad maqanay kursi ku heshidiiyo inaad inta kursiga kaaga kacaan iyo in lagu sharfa iyo waxaasoo dhan cilmiga looma barto in iskuulka lagu dhaafa iyo cilmiga u baran cilmiga waxa u barataa ilaahay dartii u baro asagaa ku anfacaya weeyaan warkaa waa ku dhacay soomaa ilaahay marka waxaan ka baraynaa niyadeenna inuu naga ka dhigo niyad khaalis oo cilmiga dartii u baranaysa ilaahay waxaan ka baryaynaa cilmiga haddaan baranay kuwa faafiya inuu naga dhigo kuwa faafiya inuu alle naga dhigo ayaan ka baryaynaa waxaan ka baryaynaa alle wadadaas cilmiga aan hayno naxwa hadda ku jirnaaye kitaabta naxwada inuu noo dhammeeyo aan barano kitaabkan dhammaynna hadda cimriyadda ku xijinno ku xijinno hadduu ala kurinaya kawaakib mulxada aan icraabno eh, qadriga aan ku xijino alfiyat bnu maaligna aan gaarsiino intaasna ilaahay subxana wataala waan ka baryaynaa waxaa laydinka rabaa ardayay cilmiga waa loo dadaala cilmiga juhdi baa loo bixiya cilmigu iskama yimaado laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasadi jir iska raaxaysan waxaa bishaaro oo wanaagsan maanta inaa idinkiiyo saaka odhan mashquulsanaa gaajo idan haysoo idan qadayn inaa ka soo doorateen cilmi inaa barataan waa guul wey guushaa in la sii wadaa la rabaa raggaaga aadan ka harin gabdhaha aadaadan ka oo tidhaahdo war haddaan anigu aadana waxbaran yaa diinta u adeegaya waxaan kaloo idinkugu darayaa intaa cilmiga baranaysid oo bilowga cilmiga ku jirtid inaad iska ilaaliso waxyaabaha kale oo dhan dooda iska ilaaliso dadla muranka iska ilaaliso haddua la kuuran yahay masaa'il kale oo aanan gaarin ama da'a bulshadaada waxaa ku badan ninkii yarkaa isagoo iska da'yara oo cilmi badanba aanan baran inuu isku dherarinayo masaa'ishii waaweyneed oo culimmadu ka xishoon jirtay isku dhererinaya masaa'ishaas inaadan qalabka u qaadan marka hore cilmiga aad barato ininkaasna waan dardaarmayaa idanka alle biri waxaan horey ka bilaabaynaa soo diyaar lamaa biri waxaan horey ka bilaabaynaa cimriyadii cimriyadigu waa rubucu alfin kun rubuceed wey waa intee rubuceed kun rubunismaa kun rubuceed laba boqol iyo konton weeye laba boqol iyo konton haddee tahay maalinkii waxaan qaadanaynaa labaatan beyt waa fahamtiin soomaa ma idinku badantas idinku yartaa waa iska dhexdhexaad maxaa yeelay cimriyadu wax kale maaha ka hadda aan dhiganay buu gabay ka dhiga marka waqtigeenu naga qaatmana toban beri cimriyada waxaan ugu talagelaynaa iidanka alle toban beri inaan qaadano insha allahu tacaala toban cashar aan ka dhigno khayr badan baa idiin rajaynayaa haddii alla idmo haadaa wabillaahi tawfiiqu wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed